alxamdu lilah wsalaatu اllahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii saddex iyo siddeetanaad wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim kitaabu sakaati baynu ku jirnay waxa aan tirinay tanbihaadki markii sakaatulmawaashii laga hadlay ayaa arrimo dhowra ah si gaarana ah loogu baraarujiyey waxaynu maraynay raqmi khamsa lambarka shanaad baynu maraynay laa tuqbalu lama ogolaado fi zakaati sakada dhiibideeda suklatu lghanam ariga ilmihiisa hadduu riyo yahay ama ido yahay neefka la dhiibaayo inuu waxari iyo naylo yahay lama ogola neefkaasi ka loo bixin kari maayo markaa neefka la bixin karayo waa inuu neef tabargelayo laa tuqbalu lama aqbalo lama ogolaado fi zakaati fii dafci zakaa sakada dhiibideeda waxa aan la ogoleyn suklatu lghanam ariga uxarihiisa asakiira ee yaryar waa markay ari joogto lo markay joogtana walal cajaajiil weylaha lama ogola walal cajaajiil weylihiina lama ogola filbaqar waxa sakada laga bixinayaa lo hadduu yahay ilmo weylo oo habartiis nuuga in la bixiyaa lama ogola geel hadday tahayna walal fislaan nirgihii lama ogola walaalfaslaan nirgihii lama ogola fil ibni geel haddii la bixinayo nirgaha yaryaroo habrahood nuuga kuwa la bixinayo kuwaas inay yihiin lama ogola walaakinahaa kuwaas la diiday oo ariga waxarihiisa iyo looda weylaheeda iyo geela nirgihiisa tiradii waa lagu daraa afartankii ariga aan idhi nisaab waa afartan ama soddonkii looda aan idhi waa nisaab ama shantii geela aan idhi waa nisaab waa lagu daraa tirsiga markii nisaabkii la tirina tirada waa lagu daraa laakiin marka la dhiibaa wixii la dhiibayo waataan sheegnay walaakinahaa yaryarkii xoolaha ari iyo lo iyo geelba tuxsabu waa la tirina calaa asxaabiha asxaabi alamwaal dadkii geela iyo arigiiyo looda lahay maxaa loo tirinaa daliilkeedu waa liqowli cumara sayd cumar hadalkiisa ayaa u daliila radia allaahu ilaah raalli ha noqdo canhu cumar xaggiisa bicaamilihi dekada ururinteeda qofkii uu diray wuxuu sayd cumar ku yidhi cud calayhim isukla walaa taakhudha haddaad tirinayso xoolihii wax laga qaadayay neefka yar xisaabta ku dar sakasaa u qaadi neefka yar tiri oo xisaabta ku tiri oo arigii hadduu saddex iyo hadduu soddon iyo sagaal neef ahaa oy waxaad caawa dhalato waxartaas waa lagu tirinaa laakiin in la qaado saka loo qaado lama ogola sayd cumaraa uu yihi ninkii shaqaalaha uu u ahaa uu wuxuu ku yihi utiri calayhim calaa asxaabi alamwaal xoololayda kuwan xoolaha qaba asukhlatu ilmaha yaree waxaraha maylaha iyo baraarka waad u tirini oo tiradii sakada laga bixinayay yaad ku dari laakiin walaa taakhuda sukhladii ha qaadin oo sakanimaha u qaadin lix waxa wa laa tu'khadu lama qaado fi sakaati sakadii dhiibideeda haruum harimatun neef duqoobay bishimihii iyo geesihii caddaade la qaadi maaha walaa maciibatun neef ceebaysanna ama ila ama dhutina ama andhadala walaa maciibatun mid ceebaysan la qaadi maaha cayban ceeb ceebkaasoo yanqusu nusqaamiya qiimataha tabarteeda ceeb waxaa jirta aan nusqaamine hadday dhunkatooda dhega yaryar tahay waxba dhagahan maxaa ku xiran waxba kuma xirna kolka waxaan cad iyo caano midna wax u dhimaynin neefka noloshiisa wax u dhimaynin taasi ceebteedu waa sahlan ee ceebta la diida waa midii qiimigii wax u dhimaysa oo haddii suuq la geeyo laleeyahay neefkan yaar iluu layahay luguu layahay ilkii iyaa ka dhammaaday xaata waaye xeebsaas laa tuukhadu lama qaado bisakaati sakada fiigeeda harimatun mid duqowday walaa maciibatun mid dhaliilan cayban dhaliil yanqusu nusqaamiya qiimatahaa iyada qiimigeeda daliilkeedii liqowli abi bakrin abi bakr hadalkiisa u daliila radia allaahu ilaah raalli ha noqdo anhu abuubakar xaggiisa uu yihi walaa tu'khadu la qaadi maaha fi sadaqa sadaqadii waxaan la qaadaynin harimatun mid gabowday walaa daatu cawaarin mid ilaa la qaadi maha walaa taysun orgina la qaadi maha saanuusan cumari sidaan loo qaadaynin oo neefka ceebaysan sidaan loo qaadaynin aan neefka ugu fiicanna la dalbaynin kamaa laa tuukhad sidaan loo qaadaynin oo kale karaa'imu lamwaal xoolaha la dhaqana neefka u fiican neefka irmaan iyo hayinka lagu guura iyo karnimale laga dhursuga ee laga khayr jarina kaas oo kale la qaadi maha goolka axanka ah la qaadi maha kamaa laa tuukhad sidaan loo qaadaynin karaa'imu lamwaal xoolaha la dhaqana kuwa ugu fiicnaan badan lama qaadaayo miisaal maxaa ka mida kalmaakhin hashii dhaysahaydee fulanaysa la qaadi maha wahya alxaamil uu rayda waa tuqaarib sigtay alwilaadatu dhalmo ninkii lahaanba gacantiisu u ogolay daba taagtaagan ay falba inuu leeyahy waraabaaska dhashani ilmaha markaasoo kale lagu hadlayn maha kolkuu neefka shinkiisii dhammaado cidlay ku foolbi ilmo kama dhalin karaan dadaal gaara la saara neefkaas foolana la qaadi maha kalmaakhin fooshii wa wahyal xaamil waa midda riman haddana rimay yaro ma aha rimay dhaxaadna maaha aha tuqaaribu lwilaada waa qasgoysa qaskiyaa go-ay kolka dhalma u dhow la qaadi maha wakalfaxli dibigii ama ritigii ama orgigii ama wankii qoorka ah een boodayayba dhadigoo dhan la qaadi mahaa kaas ninka la curyaamina wakalfacli qoorkii la qaadi mahaa waxaa kaloo aan la qaaday washaati ri tusman la cayiliyey loogu talagalay meel gaar intii lagu xiray oo la xarmiyey aan la buuraysiiyey lilakli liajli lakli in baruurteedii la cunaa la raba sidoo kale waruba irmaantii ilmaha korinaysay wadadii adduunyada ilmihii iyada ay dhashay iyo ilmihii dadka ah ee reerka ay korinaysaa kolka midaan ilmo korisaa loo dhowaan maha neefkan hooyowa ilmuhu koriya horuba ilma koriso allatii tan tarbii korisa waladaa ilmahay dhashay caanaahlewa waxaasoo dhanba liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama eba nabiga korkiisa naxariis iyo nabadgelyaha ku badiye limucaadin mucaad ibni jabal oo nabiga uu sake u diraayey oo wuxuu ku yihi iyaaka iska ilaali uxadiru waa digaa waay iyaaka adiga mucaada iyo waxaan u kala digaa wa karaa'ima amwaalihim dadkaad sakada ka qaadi xoolahay dhaqanayiin kuwa ugu fiicnaan badan aan diga ha u dhowaani maxaa jira qofkan naftiisiyaa dhaawacmaysa walaa yasalkum amwaalakum iyasalkumuuha fayuxikum fikum tabkhaluu wayukhrij adgaanakum kolka uur xumaa soo baxaysa kolka neefka fiican ee qofka qalbigiisa danqa soo dhowaan maakaas waa loo dhaafa isna midka xun laga yeeli maa khayrulumuuri awsatuha kolka neef dhaxaad aan xumayn una fiicnayn aa la qaada daliilkiina waa iyaaka adiga mu-aada iyo waxaanu kala diga wa karaa-ima amwaalihim dadka xoolahooda kuwa ugu fiicnaan badan walinahyi cumar cumar heebidiisiina waa u deli radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhu cumar xaggiisa almusadiq zaka qaadihi ayuu cumar ka reebay biakhdi alakuula neefka akuula la yihaa neefkaa qaadidiisa ashaatu turba fi lbeyti lilaban akuulada waa taas waa la masruufa in darar laga helaa la raba caws iyo waxaa la daajina calafaa laga dharjinaa calaasaan si caano badan looga helo kolkaa neefkaas akuulada ah ee nafteedii cunaysa wixii lagu calfiyey si caaniya darar looga helo taas iska ilaali waruba iyadana waa iska ilaalini iyadana ruba alakuula waruba alakuula ashaatu tu'zal wa tusman ilakli akuula waxa waay neefka buunanee la cayiliyo rubaana waa ta irmaankaa caana in laga helo labadaasba qaadi maysid almusadiq kii sakada qaadayey ayuu sayd cumar ka reebay biakhdi ilakuulati neefka goolka ee buunan ha ka qaadin nin kale warubaa irmaanka ilma korisadana ha ka qaadin walmaakhin neefka fooshaana ha ka qaadin wafaxli lghanam ariga dhan boorka rimina oo odaga ana ka qaadin saalix badanaa kaas ku jirta meeshaas waxaa ku dhammaaday xoolihii waxaan u gudubnay athamru waalxubuub mirihii yaan u gudubnay jiim athamru himaartii waay ah. walxubuubu xabadii isagaa kala qaada himaar maxaa loo yaqaan xubugsa maxaa loo yaqaanaa shardu alxabbi samri timaarta iyo miraha shardigooda waxaa an samru timirtii inay bislaato timir cayriina saka laga qaadi maaha loona qaadi maaha sababta waxa waay inaan la intay ayn bislaanin waa mucarab lilkhatar wahalaabi karta diraa ku dhalan karta kolka khatartii kama ayan bixin ilaahay ka bislaato kolkay bislaato oo ay ama casiin noqoto ama guduudato labadaas mida mid bixiso kadib say u jirataa masahlana shardulxabbi xabadii shardigeediiyo samar timirtii shardigeeda ayadu thamru timirtii inay bislaato yaasfur inuu casaan noqdo waayo hasfara uu noqdo sida faantadoo kale aw yaxmur inuu guduuto wa taasi waa timirta labada ama masagadi waa an yufraka in la furfuro wa farkiga waa finjilid ama fintixin wixii loo yaqaanay sabuulay ku taallaa kolkaas sabuulkii markii laga bixiyo oo iyadoo dhan la qus bixiyo an yufraka in la finjilo wa alxabu xabadii in la finjilo wa an yutayaba alcinab cinabkiina in la wanaajiyo wa wazaytuun zaytuunkiina sidoo kale kolka markii shay la arkaba waktigii la goosan jiray si lagu arko taasaa la isticmaala daliilkiina waa kan liqowlihi hadalkii nabiga uu daliil tacaalaa korahaye uu eebba yihi waatuu bixiya xaqahu midhaha idiin baxay sakadii lagu lahaa yowma casaadihi goosashada maalinteedii alla bixina goosashada hadduusan gaarin bixin ma jirto wa nisaabuhaa timirtii iyo xubuubkii heerka looga bixina khamsatu awsuqin shan weer inay buuxsanto w shan weer inay buuxsanto wa kolka walwisqu wisqiga la sheegaana situuna saacan lixdan saac u wisqii qaada kolka lixdan saac iyo lixdan saac iyo lixdan saac iyo lixdan saac shan gooraa la raba wanisaabuha nisaabkeedii laga saka bixina khamsatu awsuqin shan waalwa waalwisqu wisqi weelkii la arkaba situuna saacan lixdan xeera saac waa waa saacu saaca la sheegaana arbacatu amdaadin afar shood wa halkii saac afar shood wa daliilkii waa kana liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi laysa maa fii maa xoolo gudahood duuna khamsati awsuqin shan weel wixii ka hooseeya waa afar weel iyo afar iyo nus sadaqatun maaha oo sako waajiba ma fuusho laakiin sakadii mudlaqa ahayd ama iska ahayd tatawuc iyo samafalashada haddaad shilin haysatood nus bixiso waa ku bannaan tahay bal waa ajri badanta oy fiican tahay laakiin sakadii faralka ahay waa inay shan weel gaaraan laysa mawhu nabiga yihi fii ma miro gudahood duuna khamsati awsuqin weelalyaal shana ka hooseeyo ka yar sadaqatun maaha kolkay shantii gaarto kolka khamsatu awsuq markay gaarto maxaa ka waajiba walwaajibu kan waajibaaya fiiha shantii ka waajibaaya labaa loo kala fiirina beertan iyadaa haddii la waraabinayo roob maa waraabiyey beer careedaad miya mase webi miyaa ku butaacay tog maa ku daaday huwa biduuni kulfaa la waraabiyey mase keli la qoday iyo matoor meel lagu xiray iyo wadaanaa lagu waraabiyey tanaa la kala fiirina waalwaajibu kan waajiba fiiha khamsatu awsuqi gudahooda in kaanad hadday tahay beerta tusqa mid la waraabiyey bilaa kunfa kharaji la-aan sidee waa bi-an kaanat waa inay tahay cathariyatan xididku cabtay noqotay waxa waaye dhulka cara madowa togaa ka agdhow isagiyaa siimow biyaa hoos ka soo gala iyadana xididkeedii aabiyihii gaara cathariyaa la yidhaahdaa waa siimow iyo rays biyo ma arkin laakiin dhulkay ka qaadatay kolkaa bi-an waa inay fain kaanad waa inay ahaato athariyatan simow iyo rays aw amase tusqaa waa la waraabiyey bimaa-i ilcuyuun ilaa biyahoodaa lagu waraabiyey walanhaad webiyaalaa ku daaday togagaa ku furmay kulfa la-aan ay cabtay ama iyadaa rays iyo simoobay ku cabtay intaasba alcushru cushraa laga bixina wixii la haystay khamsatu awsuqi yaa nisaabkii ka bilowday kolkaa khamsatu awsuqi weel isleeg miyaad gelini sagaal haddaad shubatay kan tobnaad muslinkaad shubi cushur fa fii khamsati awsuqin shantii weel gudaheedii waxaa ka waajibaaya nisfu wusqin ilaan shantii yaa midba laba loo dhigay saasay toban ku gaartay kolka si tubna saacan aan ku sheegnay kolka khamsatu awsuq soddon sac aa laga bixina soddon sac aa laga bixina oo nisfu wisqina fa fii khamsati awsuqin wisqiyaal shan gudahood waxaa ka waajiba nisfu wisqin wisqi niskiisu halaahuuna saacan aa ka waajiba <clears throat> kolkaas waa kolka ay beerta ama timaarta ay kulfa la-aan cabtay ay ku baxday kulfaa timid marka meesha markii waa isbedelay intii kulfal aan la bixinayay alla sii kale bara bara la bixina bara usoo noqday maalikii ilaan kharajaa galay wain kaanad hadday timaartii tahay iyo xubuubtii tusqa mid la waraabiyey bikulfa kharaj bian tusqa wa in la waraabiyey bidilaayi wadaanaa lagu waraabiyey wasawaani matooriya tubooyin aa lagu waraabiyey wanaxwiha wixii lamida shay la jeexay loqodaa lagu daayay fa fiihaa waxaa khamsato usuqii ka waajiba nisfu lcushri nisfu lcushriyaa ka waajibayo shan iyo toban wa shan iyo toban saac aa ka waajibaysa tii kalena cushurkeedii soddon saaca ka waajibaysay nisfu lcushri cushurkii niskiisaa ka waajiba fa fii khamsati awsuqin usqiyaal gudahood oo min asimaari waalxubuubi waxaa ka waajiba rubcu wusqin wusqigii ah afar laga dhigay kolka rubciisa la bixina wamaa zaada intaas wixii ka batay fabixisaabihii qadarka ku aaday ha laga bixina oo markay khamsatu awsuqii dhammaatay aan wisqi ka haray see la yeela sidii a loo fiirinaa isagana waa la kooba kharaj maa lagu waraabiyey mase si kharaj la-aanay beertaan cabtay cushurkii iyo nisfu cushrigii labadiiyaan laga bixinaa ha yaraada ha badnaado waxaad ogaatay kolka lacagta iyo xubuubtiiyo simaarta waa khilaafeen xoolihii oo mawaashida laba fariidla dhexdood wixii u dhexeeyey cafun u ahay wax lagama qaadi jiri laakugo kuwaan male mar hadduu nisaabka guntamo oo dahabkii iyo fidladii uu nisaabkii u guntamo ama alxubuub simaar mirihii uu u guntamo wax la dhaafay male koobba hadday soo harto koobbadii waa la qaybinaa sidii yana wax looga bixina wamaa zahada intaasee aan sheegna wixii ka bata fa bixisaabihi qiyaaska ku aadana laga bixina qalla hadduu yar yahay aw kasura hadduu badan yahay farqi male daliilkiina waxa waaye liqowlihi subana hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama allaha nabadgeliye uu nabiga yihi fiima waxaa laga bixinaa saqati samaau cirka u waraabiyey waa beerxareedaadka roobaa ku dahay way ku cabtay waalcuyuun keliyaal iyo laagaa ku rogmaday iyo togag aw kaana ahaaday casariyan siimow iyo rays ay ku waraabtay alcusru toban meel meeshadaa laga bixinaa wa fiimaa suqiya wixii la waraabiye binadxi farjin biyaa lagu firdhiyey wadaan waxaasaa la yaqaanay matooriya lama aqoonin kaasna nisful cushri cushur niskiis ayaa laga bixina tambiihaad alxubuubu waatimaar iyaguna tambiihaad ayay yeesheen kolka tambiihaadkooda waa arki doontaa toban waayo wax yar maa tambiihaatun baraarujin yaal waxaa lagugu baraarujina wax zakaatu lxubuubi waathimaar ay u baahan yihiin intii la sheegayna aan ku jirin kow waxaa laga bilaaba man kaana qofkii ahaa yasqi mid waraabiyey zarcahu beertiisii laba gooruu waraabiyey maratan mugo biaalatin motooruu ku waraabiyey wa maratan kolna biduuniha uu ku waraabiyey kolka labadii ay isugu tagtay beertan waraabkeeda kulfatun wa biduuni kulfa ayaa isugu tegey oo markii hore webigaa ku jabay keliyaa ku daatay xareedaa waraabisay intii uu ku tabcay waa fashay waa la baxay kolkay beertii soo baxdee la falay ay dhayluuqday haddana iyadoo oynaysaa la arkay biyay u baahatay markaasa ha laga gaarsiiye layihi matoor iyo ijaar iyo biyo kolkaa labadiiba waa isugu tageen see la yeela sida la yeelaa dheg man kaana qofka ahaaday yasqii mid waraabiyey zarcahu beertiisa maratan mugo biaalatin matooruu ku waraabiyey wa maratan mukalana biduuniha aalada aanteeduu waraabiyey alwaajibu waxaa waajibay caleyhi korkiisa halaathatu arbaaci alcushri halaathatu arbaaci alcushri cushurkii oo saddex meel laga dhigay meeshiis ayaa waajibtay halaathatu arbaaci alcushri cushurkii aan la saddex meelayna marka la saddex meeleeyana halaathatu arba saddex rubcaa waajibtay haakadaa sidaas uu shiikhan yidhi ayaa qaala ahlulcilmi aqoon-yahanadii diinta yaqaanay saasay yidhaaheen waxaa ka mida waqaala alcalaamatu bnu qudaama almuqni libni qudaama sagaal mujalad oo fiqi ayaab la wey wuxuu sheekhaa yidhi sidaas markuu u sheegay buu yidhi laa naclamu maba ogin fiihi xukunkan gudihiisa khilaafan muran waa la isku raaco ka wado oo culamada tan iskuma diidin baraarujintii koowaad koobaado ta labaad waa maxay tujma waxaa la kulmina anwaacu tamri timir noocyaalkeed oo timirta dadka dhaqdee u baxdaa yaqaan intaasoo noocay usii kala baxda kolka haddii ay noocyo badan ninkii maaliga ahaa iyo beerta lahaa noocyo badan baa u baxay noocna gaar ahaantiisiisa kama gaarin waa la uruurina nisaaf hadday gaartana nooca dhexdhexaadkaa la bixina oo nooca u xun waataynu soo marnay la bixin maaha kaw fiicanna la dalbi maaha tujma waa la kulmina anwaacu tamri timirta noocyaalkeediiyaa la kulmina ilaa bacdiha qaarkeeda kale aan loo kulmina ee fa in balagad hadday timirtii gaarto nisaaban heer wax laga bixiyey waad soo ogaatay khamsatu awsuqinay ahayd shan weelay noqotay wisqigiina situuna saacan aan idhi saaciina arbacatu amdaadin kolkaa misaafkii waad soo ogaatay afar shoodood wa fa in balaaqad majmuucii kolkii intii noocee timid ahay ee ninkaan u baxday la uruuriye la kuusay oo laysku daray fa in balaqad hadday gaarto nisaaban heer wax looga bixiyo khamsatu awsuqin hadday gaarto sukiyad waa laga sakayna min wasfihaa timirta nooca u yaa laga bixinaa nooca u fiican bixi lamale nooca u xun lagama yeelaayo nooc dhaxaadka a bixi laleey falaa yatacayan ma aynoobaayo dafcuha sakadii dhiibideeda min aljayid timirta wanaagsan ee barniga la yihaa bixi lamale walaa min aradi xashafka midaa ah, ma intay qombabtay aan afka la gelin karin cirskaba jaaciis in la gooyo moogiyi xashafaa la yihaa taas qombabtayna lagaama yeelaayo barnidii buurbuurayd ee xal haddaba afmugiisu ahay isna bixi laguma le meel dhexaadaa la bixina waa cadliga islaamka laa tadlimuun walaa tudlamuun masaakiinta la dulmin maha maalikan cidiyihii ka dhilqadeen ee beerta tabcayna la dulmin maha laa tadlimuun walaa tudlamuun laa darara walaa diraar waa cadliga islaamka in lagu dulmiyo amaad wax dulmiso midna lama ogola falaa yatacayanu ma aynoobaayo dafcuhaa sakadii dhiibideeda min aljayid nooca timirta taal u fiican laga bixiyo walaa min aradi nooca xun laga bixin mahaa saddex inta noocay isqaadan karta midhahan baxay qaaraa isku qabiila kolka inta isku qabiila dhagayso yujmac waa la kulmiya alqamxu burkii iyo washaciiru qamadigi iyo wasaltu maasha saltiga la yihaa fii zakaati waa la kulmina oo ninkii burka u baxayna ma dhanna nisaa qamadiga u baxayna ma dhanna saltiga u baxayna ma dhanna laakiin bilmajmuuc intii haddii laysu geeyo ay nisaab gaari khamsatu awsuqi waa laysku kulminaa markii la kulmiyana nuucdhacaadkaa laga bixina yujmac waa la alqamxu burki washaciiru qamadigi wasaltu geedkaa saltiga la yidha fi zakaati sakada gudaheedii aan la kulminaa ee fa in balaqa hadduu gaaro almajmuuc kiskistii la kulmiyey ee la geeyey hadduu nisaaban gaaro sukiya waxaa laga sakaynaa laga dhiiba min haalibihi haalibi ilmajmuuc midkaan la kulmiyey nooca u badan qamxigii miyaa u badnaay shaciirtii maa u badnayd saltigii maa u badnaay nooca u badan laga dhiiba qadarkii la dhiibi lahay waa ama cushurkiya ama nisfu lcushrigiya tambiiha afraad tujma waa la kulmina anwaacu lqudniya waa nooc dhan inta qudni loo yaqaan noocyaalkeediina waa la kulmina waa isleeyihiin wahiyo alfuulu waalxumusu waalcadasu waaljilbaanatu waaturmusu shuqul carbeedaa la galay kolka magacyaalkan isku khilaafnay annagaba beeri waa nahay oo kolka masagada yaryarna shamuure iyo yaryare iyo lix bilood mid geedka ku taalla waqooyi ay ka baxda cumar jaamaca la yihi kolka cumar jaamici iyo moordidii masagadii shabeelle ee cadiyirarka ahay iyo ta guduudan bibaara la yihaa hiiraanay ka baxdaa ta guduudan tan cadcadna shabeelley ka baxdaa tanna mid yaryarow adagoonba soo go-aynin lix bilood geedka fuuli cumar jaamac xaggaasay ka baxdaa kolka tii yaryaray a intaasoo noqnoqoni shamuure gelaydii sidoo kale wa wixii weye magacyaalka la tirina kolka say isule leedahay wax masegel loo yaqaan ama wixii galley loo yaqaan ama wixii digir loo yaqaan noocyaalkiisii waa la kuusaa tujmac waa la kulmina anwaacu ulqudniya midda qudniga noocyaalkeedii la kulmina waata inta qudni laisku yiraa wahiyo alfuulu digirtii iyo waalxumus xumuskii iyo waalcadas salbugtadii iyo waaljilbaana jilbaanadii iyo waturmus fain balagat intaa markii la kulmiyo hadday gaarto nisaaban heer wax looga bixiyo khamsatu awsuq wa nisaabkii waad ogaatay alxubuubu wathimaar khamsatu awsuq ayaa looga bixiya fain balagat nisaaban hadday gaarto sukiyad waa laga saka bixina min haalibiha nooca u badan ha looga saka bixina waa kaas tambiihii afraad atambiihu alkhaamis arrinta shanaadena lagu baraarujinaya waxaa wa hadduu gaaro kullun mid la arko min azaytuun geedkii saytuunka ah aw xabil fijil geedka fijliga la yihaa xabadiisii awil jiljaanu jaljalaan geedka la yihaa hadduu nisaaban gaaro isna zukiya min zaytihi midkaan mirihiisii wax laga bixin maha waxaa wax laga bixina subagiisa ilaa isagu danta laga leeya waa sinsintii oo kale maqsuudkiisii subag uu ku jira mirihiisii kuma jiro kolka markii la shiido waxaa laga bixinaa buu sheekhu leeyahay subaga laga dhalaaliyey maalintii subagloo dhan idaa balaqa hadduu gaaro kullun mid la arko min azaytuun saytuunkii laga shiidi jiray saliidda aw xabilfijli geedka fijilka la yihaa mirihiisa isna subagaa laga shiidaa aw iljaljalaan geedka jaljalaan la yihaa isna subagaa laga shiida nisaaban hadduu gaaro heer wax looga bixiyo sukiya min saytihi subagiisa ayaa laga saka bixinaa tanbiiha lixaad waxaa waaye tujuma waxaa la kulmiya anwaaculcinabi cinabka isna dadka dhaqdaa yaqaan intaasoo nooc intaasoo magac uu kala leeyahay wixii reer cinaba waa la kuusa haddii marka la kulmiyo khamsatu awsuqii uu gaaro cushrigii haddaan kharaj la-aan la waraabinin ama nisful cushrigii haddii la waraabiyey sidiyaa la tujmac waa la kulmiya anwaacu lcinab cinab noocyaalkii ilaa bacdihaa qaarkeed qaarkeeda kale aa loo geyna faidaa balagad hadday gaarto reer cinab hadday gaaraan nisaaban khamsatu awsuq waa ogaatay sukiyad waa laga sakaynaa wain biicad haddiise cinabyaalkii la gado qabla an tasiira zabiiban intayan zabiib iyo miro noqon ayaa la gaday ukhrijat isakaatu sakadii waxaa laga bixina min thamaniha lacagta lagu gaday wahiya alcushru ay noqoni lacagtii oo tobankii riyaalba midaa la dhiiba aw arkaaba waa nooc mustaqilo madax banaan hadduu nisaab gaarana waa laga bixina hadduusan gaarina qolo kaloo lagu daraayo malew al ursu bariiskii iyo wadaratu masagadi iyo waduxnu duxnigii kullu waaxidin mid la arka kulligiiso minhaa saddexdan kamida mid la arka kulligiis oo saddexdan ka mida ah, sinfun waano mustaqilun gaar ahaaneed oo falaa tujmac la kulmin maaha ilaa bacdihaa qaar lagu daraayo male fa idaa lam yablug hadduusan gaarin ansifun nooci beriiskii gaar ahaan yaryaraydii gaar ahaan duknigii gaar ahaan fa idaa lam yablug hadduusan gaarin asifu nooci minhaa iyada ka mida ah, nisaaban hadduusan gaarin khamsatu awsuq falaa sakaata waajib laga bixina fiihi gudihiisa kuma sugna sideed tanbiiha sideedaad waxau man istaajara qofka ijaaradaata ardan dhul qof dhul uu leeyahay midna beertiiu ijaartay oo faxarasaha beertii fala fa balaqa uu gaaray alxaasilu wixii laga helay nisaaban uu khamsatu awsuq gaaray wajaba calayhi waxaa ku waajiba anyusakiyahu inuu ka saka bixiyo aniga dhulkaan melihi doonfuul korkaanaan ijaartay tacabkaan maantaan leeyahay ninkii dhulkala waxa la weydiiyo ma lagaa yeela maxaa jira waxaa sakada laga bixina dhulka maaha ee waa maxsuulka asagaba dhulka lagama weydiin jirin oo hadduu dhulkiisa weligiisba u yaallo beer ayn joogsanin bixin wax laga rabay ma jirin idan dhulkii haddaad ijaaratay iyo haddaadan ijaaranba maxsuulka kuu soo go-ay khamsatu awsuq hadduu gaaro waa dhiibaysaa man istaajara qofka ijaaro qaatay ardan dhul qofa xarasaa dhulkii falay qofa balaqa uu gaaray alxaasil wixii laga helay beertii la falee la tabcay anisaaban khamsatu awsuq gaaray wajaba waxaa waajiba caleyhi korkiisa an yusakiyahu inuu kasaka bixiyo sagaal waxa waay sagaalaad eena lagu baraarujiyey man malaka qofka hanta famaran miruu hantay timir aw xabban ayuu hantay biayi wajhin wejkii min awjihilmilki ka mida seesku hantay bihibatin waa la siiyey aw shiraa'in waa gatay aw irtin waa dhaxlay laakiin goormaa la siiyey amuu gatay amuu dhaxlay bacda istiwaa'ihi mirihii hadday bislaadeen timirtii oo guduudan uu adoogis dhintoos beertii dhaxlay ama masakadii oo bislaatoo finjilan yuu adoogii dhintoos dhaxlay ama la siiyey kolka haddii wax bisil oo dhammaystiran adiga lagu siiyey iyo wax ayriina haddii lagu siiyey labadaasa loo kala fiirina man malaka qofka hanta ee milkiya samaran timiruu hantay aw xabban ama masaguu hantay biayi wajhin wejkii uu ku hanto min awjihi lmilki hanashada wejiyaalkeedii kamida oo bihibatin waaba la siiyey aw shiraa'in wuu gatay aw irsin wuu dhaxlay bacda istiwaa'ihi intuu bislaadee caddaaday kadib ayay soo gashay falaa sakaata saka ma ahaanin calayhi qofkaan wax milkiyey korkiisa fiihi waxaan bislaadees gatay ee cuntada ah saka male maxaa jira wixii ay u baxday ay u bislaatay ee ama hibeeyey ama ka dhintee laga dhaxlay ama laga gatay sakadii la jirta kan cuntuu gatay qof cunto gatayna saka male afkulaadaa markaasba bacda istiwaa'ihi bislaashadiisii ka kada falaa sakaata saka ma ahaanin calayhi midkaan wax milkiyey korkiisa fiihi maxsuulkan uu milkiyey bacda istiwaa'ihi kolkuu bislaaday kadib waxaan soo galay ee ama loo hibeeyey amau gatay amau dhaxlay zaka lagama rabo id sakaatuhu sakaatulmaxsuul midkan maxsuulkaa ee laisu hibeeyey ama la gatay ama dhaxlay sakadiisa calaa waahibihi kii hibeeyey aw baayicihi mushtarkaan la wareegay ma ahe kii iska gaday aw muwarifihi ka dhaxlay ma ahe kii laga dhaxlay korkiisay ahaatay kolkaas waa kolka wax bislaaday uu gatay laakiin wax cayriin oo taagan badarkii fuulo timirtii oo cayriina yaa la siiyey yuu gatay yuu dhaxlay waa laga raba asagaa sakadii laga raba walow goor malakahu uu maxsuulkii milkiyo qabla istiwaa'ihi istiwaa'i lmaxsuul maxsuulkii intuusan bislaanin ka hor hadduu milkiyey lawajabad waxaa ku waajibaysa calayhi cala almaaliki kan wax milkiyey korkiisa sakaatuhu sakaatulmaxsuud aa ku waajibaysa walow goor u malakahu wixii milkiyey ee santay goorma qabla istiwaa'ihi istiwaa'i ilmaxsuud mirihii intaya mislaan ka hor ayay soo galeen lawajabad waxaa ku waajibaysa calayhi cala almaaliki kan wax milkiyey korkiisa waxaa ku waajiba sakaatuhu sakaatulmaxsuud kan la helay sakadiisii aa ku waajib toban tambiihu u dambeeyu tambiiha tobnaad wuxuu nagu baraarujina minaa daynle dayn aa lagu leeyahay waxoogaa khamsatu awsuqna waa usoo go-day waxaa la ysu fiirina daynkuu qabiyo waxaan usoo go-ay timaar iyo xubuub wuxuu noqdaba kee badan mar hadduu daynka ka bato iyo haddii deynkii waad arki doonta man kaana qof kuu ahaaday caleyhi korkiisa daynun dayn qofka korkiisa uu yahay daynkaasoo istakraqa maaseeyey jamiica maalihi xoolihiisii oo dhan dayn ka batay ayaa korkiisa aw amase naqasaw mina nisa khamsatu awsuquu helay kolkaa deynkii laba wasqiyuu noqona labadii wasqiya deynka haddii la gooyo saddex wisqiyaa hartay nisaabkiyaa dhaawacmay ma maashaynin laakiin nisaabkiyaa dhaawacmay labadaas goorba saka meeshaan taal male ninkan wax fulaaya male deynku isaga bixina man kaana qofkuu ahaaday aleyhi korkiisa daynun dayn qofka lagu leeyahay daynkaasoo istakraqa maasheeyey jamiica maalihi xoolihiisa idaylkood dayn ka batay haddii lagu leeyahay oo maalkiisaba daynka lagu leeyahaa ka badan shan neef oo geelu haysta shan malyan oo riyaalna waa lagu leeyahay neefkii malyan ma gaarayo wahaakada istakraqa jamiica maalihi xooluhu hanta dayn ka badan aa korkiisa aw amase naqasahu wuxuu ka nusqaaminaa daynkii maalkii min annisaab reerkiiyuu ka yaraana falaa sakaata saka caleyhi korkiisa maaha daynku guda almaadatu araabica maadadii afraad haddii maalkii laga sakaynayey naqdaankii aan ka hadalay ancaam iyo mawaashi aan ka hadalay xubuub iyo himaar ka hadalay wixii la bixinayey iyo qadarka laga bixinayey aan ka hadalay shuruudii milkigii iyo nisaabkii iyo xawlkii aan ka hadalay waxaa noo dhiman waxaa wey masaarifu sakaa wax la yihaa masaarifu sakaa waxaa wey yaa la siinaa sakadan qofkii la rabo maa la siina maya dadka sakada la siina rabbigaa caddeeyey subxaana almaadatu araabica maadada afraad waxay ku saabsan tahay fii masaarifi sakaa sakada jihada loo iila masraf meeshii loo ilayo sakadan meesha la aadina iyo waxa qaadana ay maada afraad ku saabsan tahay almaadatu araabicatu maadadii afraad fii masaarifi sakaa sakada jihooyinkii loo iilayey gudaheedu uu maado yahay masaariifu sakaa sakada dharka loo duwaa thamaaniyatun sideed meelo sideed masrif ayaa loo iila dakaraha sideeddii waxaaba sheegay allaahu eebba weyne caza ka adkaa uunkiisii wajalla eebba weynaaye fii kitaabihi kitaabkiisa qur-aankaa gudihiisuuba ku sheego faqaal eebba wuxuu yihi inamaa aadaatu xasrin sekadii waa la koobay inta inamaa ka dambaysaa lagu koobay qofaan intaasa inuu sake la siin karaa male inamaa dad kale warkiis tuure asadaqaatu alwaajiba sadaqaadkii waajibkaay amaa sadaqada aan waajib ahayn oon sake ahayn waa la siin karaa rani iyo dadkan dadaan ahayn ee tan waa tii sakadayda waajibka ahay maal ha ka waajibto badan ha ka waajibto waxay ka waajibtaba inamaa in kale maaha qof kale kuma jiro mana imaanayo meesha asadaqaatu alwaajibaatu sadaqaadkii waajibka ah ama sakadii la faral yeelay kow lilfuqaraa'i ayay u sugnaatay waxoogaa waa lasii tilmaami doonaa laakiin hadda waa la jamciye arag lilfaqiiri laguma dhihin saddex ka yar lama siin karo waxaad ka arki doontaa cibaaraadka dadka markuu sideed yahay waxna waa jiha waxna waa dad wixii dada waa la jamciyey wixii jihaana iyagaaba dhan idil ah lilfuqaraa ceyrtoo dhanay ka dhaxaysa walmasaakiin danleyda xoolahooda ku yaryihiin aale waalcaamiliina kuwa shaqeeyo noocyo badan ilaa shanay gaarayiin calayha sakada korkeeda ku shaqeeya waa sidii minashibyadii oo kale midka raaniya iyo mid uruurina iyo mid ilaalina iyo mid qaybina ay sakadii yeelanaysa intaas awalcaamiliin laysku yidhaahdaa kuwa shaqeeyo calayha sadaqadii kulminteeda uruurinteeda ilaalinteeda qaybinteeda qorideeda waalmu'alafati dadka la dumaa quluubuhum laabyaalkooda oo saddex qola noqona mid hadduu soo islaamay kurid waa islaamkaa la jeclaysiina islaamkuu ku cusub yahay waa la coodaa waa loo xoolo goyna waa la siina xoolo kow midna khajaal laga qabaa inuu soo islaamo dadaa ku dabxiran oo oday wey isaga hadduu soo islaamo ciddoodana waa soo islaamo kaasna waa la ugaarana sabikaa loo samayna isna sakadaa la siina midna xijo kale lagama leh laakiin bahal dad cunawi waa sharis kana waa lamoosa isagana dhibkiisa ha laga badbaado kan waa lamoosa kana islaamkaa la jeclaysiina oo lagu soo dhoweyna midka kana niyadiisa la suga intaba walmu'alafaati kuwii la dumaayey quluubuhum laabyaalkooda la dumaayey ha siina afartaas waa dad jihooyinka afartan dambowa wafi riqaabi kii la qoor xureeyo addoonaan lalahay sayidkiisiyaa yaa yidhi katabtuka calaa alfayn laba kun riyaal aan ku xiray gobonnimadaada fa idaa adayta haddaad labadii kun gudatid fa anta xurun oo madaxa bannaanta kaas madaxa bannaan ee qabiran hay baa laga siinaa geedka ha madaxa bannaanaade isagii ilaahay abuurtay dhexdood ha laga baxay riqa baa la yidhaha kuwii la goorxidhay laba walkhaarimiin kuwii daymoobay wejxaqaa la raba kuwaan daynaa gashay kolkaa wejxaquu ku daymoobo muslimuu kala furtay ama ilmaha nafaqadooda iyo waxaasuu ku daymoobay fa markii hadduu yahay oo kistiisii laga boobay warqado la gedgedina aa lagu faramadoobeeyey ardaal tuuga hadduu yahay caasifa laaga hadduu yahay kaas la siin maha naftiisana xurmo ma leh ee waxaa qof muslima kuna deymoobay way sharci ah ilmihiisa nafaqadooda iyo muslim uu kala furtay uu ku deymoobay ama daynu sicaada u qaatay waa la go-ay waalkhaarimi kuwa deymoobay saddex wa fii sabiili illah ilaah diintiisa koryeelisa ku dagaalama waa tiro badan yihiin kuwan waxa waay almujaahiduun kuwa dagaalama iyo wa talabaatulcilmi labadaasaa fii sabiili illah la waa bnisabi jidka inankiisii socotadii taajirba ha noqdo socoto mar hadduu yahay miskiinu noqday sideedaas yaa la siina sideedda dibaa laga sharci doonaa laakiin waxaa in lagu baraarugo u baahan afartii hore lilfuqaraa waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmu'alafati quluubuhum kuwaan laamaa ku jirta lilfuqaraa'i laamtii ku jirtay ay kuwa kale ku cadfan yihiin afarta dambena fiyaa ku jirta fi riqaabi fi lghaarimiina fii sabiili illaahi fii bni sabiil kolka fii iyo laam laba xaraf jaarwa laba macno ay ku kala tusinayeen laamta milkiya la yihaa almaalu lizaydin isagaa leho kolka afarta hore qeybtooda gacanta laga saara iyagaasay isu maamulayeen iyo danahooda u gudanayeen garana afartan dambe fiida riqaab iyo khaarin iyo fii sabiili illah iyo ibni sabiil waxba gacantooda la saari maha mushkiladoodaa la xalina oo midkaan la qoor xureeyey ka qoor xureeyaa loo yeera waxaa la leeyahay ninkaan ma xuraysay laba kun ma ku xuraysay inta labadii kun ka soo doono rasiidkan qabso beri qadaraad qaadani saa dambana qadar kolka mushkiladiisaa la xalina gacantii wax la gelin maaha khaarimka waa sidoo kale midkaan daynta ka badatayna kii daynta lahaa alala tafaahuma oo laleeyahay mu'asasadan iyo sharikadan iyo baytulmaalilmuslimiin aada ku leedahay qoraal iyo kitaabaho ama wixiisiiba markaasaa loo dhiiba kolka ninkii qaalimka ahaa ee aadaynka kuleh xakumalihi wa fii sabiili illaahi waa sidoo kale kuwaan mujaahidiinta dalabatulcilmiga guriyaa loo ijaara raashinna waa loo dhiga kutubna waa loo gadaa in lacag loo dhiibo shardi maaha waa la arad waa la daweyna isbedelkaa la geyna kuwaan mujaahidiintaa qoryaa loo gada xabadaa loo gadaa gaadiidaa loo gadaa sahayaa loo gadaa kolka kuwa kan musaafirka waa sidoo kale hoteelkaa laga bixina baabuurkaa laga bixina baabuurkaa la saara nooliga kolka qoladan afarta ahee dambe fiidaan ka qaadanay macnahaas mashaakilkoodaa la xalina gacantooda wax la saari maa afarta horena lilfuqaraa'i waalmasaakiin lilfuqaraa walilmasaakiin walilcaalim caamiliin walilmu'alafati quluubuhum gacantooda la saara kolkaasuu ilaahay yihi subxaana faridatan qadarid wa min allaahi eebbaweyne xaggiisa laga qadaray oo zakadan iyo dadkaa la siiye la yihi jaangooye eebbawey wax makhluuq shaqee ku leeyahay ma aha qadarid la waajibiyey min allah eebba weyne xaggii laga waajibiyey wallaahu eebba caliimu caliimun bikhalqihi uunkiisa isagaa u aqoon badan jumlatan wa tafsiilan xakiimun ilaah murti badan oo maamul wanaagsan fii maa awjaba lahum idaaxun lahaa kolka anwaacdii oo la cadayna ah arag idaaxun lahaa sideeddii oo la sharxay mid mid loo sharxay wa idaaxu haadihi lmasaariif masaariiftan oo tana cadaynteeda athamaaniya ee sideedda ka taali sidaan soo socoto waaye kow alfuqaraau yaa horta hore la sharxa alfaqiiru waxaa la yidhaha man lam yakun qofkaasan ahayn ladayhi agtiisa min almaali xoolo maa yasudu wuxuu ku duudo xaajatahu dantiisa waxaajata man dad dantooda uu yacuulu masruufo min dacaamin cunto ma haysto wa sharaabin cabid ma haysto wa malbasin dhar la xirta ma haysto wa maskanin guri la dega ma haysto faqiir waa kaas wain malaka walow malaka haba nisaaban heer saka lagu bixiyo min almaali shan neefoo geeluu leeyahay shantii neefe geelahay ma jibina mase waa laaqinayin shantiiba waa guranta marka nisaab uu leeyahay darteed ma aan faqiirun shan geel nin kale ama soddon ari leh afartan ari aleh ama soddon lo aleh ama laba boqol dirham leh ama labaatan shiloo dahaba leh waa faqiir wain malaka walow malaka haba hanto nisaaban min almaal heer wax lagu bixiyo maal kamida ee kaas waxaa la dhahaa faqiir laba almiskiin almiskiinu waxa waa qad yakuunu inuu miskiinka ahaadaa la arkaa oo wax fuqahada isku diidan yihiin miskiin iyo faqiir yaa daran shiikhan fikraddiisa qad yakuunu inuu miskiinka noqdaa la arkaa akhaafa mid ka fudud faqran dhibaato min alfaqiiri waa uga daran yihi oo miskiinkana wax ma haysto miskiinkana waxba haysta laakiin wixiisii kuma fila ashad almiskiinu miskiinkii qad yakuunu inuu hada allaarka akhafa mid ka fudud faqaran hayrnimo min alfaqiiri waa ka fudud yahay aw ashadda ama waa ka daran yahay hayra ana xukmahumaa faqiir iyo miskiin xukunkooda waaxidun waa mid fii kulli shay wax walbaba wa isaga mid waqad carafa arasuulu suubanihi waa tilmaamay sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi suubanaha korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya almiskiin wuxuu ku tilmaamay nabiga fii bacdi axaadiidihi nabiga xadiidyaalkii laga wariyey qaarkood gudahooda ayuu miskiin ku sheegay qofa qaala wuxuu yihi laysa almiskiinu miskiin maaha alladii qofka yadqufu wareegaysa cala annaasi dadkuu ku wareegeysanaa boqol qof ama boqol qols uu maanta la kulmaa kolka hadduu konton ku qado oos konton min riyaal ka helo konton riyaal yoomiya hornaato yaab lawo farsamo yaqaanadaa qaad shaqaalaha caadiga labaatan soddonaaba lala deeyaa konton riyaal idan ninkan xaal sheegana eendadiisa sharxa kaasi faqiir ma aha miskiin ma aha laysa almiskiinu ma aha aladii miskiinka yatuufu wareegaysta ala annaasi dadka korkiisoo taruduhu ay soo noqdo alluqmatu afgelis waluqmataan labo wa tamratu xaba timira wa tamrataan laba timira kaas miskiin ma aha ee waa qof shaqaysana oo xoogsana shaqadiiyaa ka xumaatay edabtiyaa ka halawday wailaa hadduusan macduurahayn wailaa waa qof shaqayna waagii baryada dambiishiisi u qaadana wareegiisa u diyaara yaa miskiina kolka walaakin ilmiskiinu waxaa miskiina alladii qofka an laa yajidu heli karin hinan hodannimo yugniihi deeqa xertii wey waxba ma hayso walaa yuftanu lahu la garanma intuu khamiiska soo dhaqdo uu safka hore gala inuu waxhaystaa la moodaa oo kama muuqato haddana isjilcin iyo male isha goonka ma saaraayee iska dhaqan yahay walaa yuftaru lahu lamana garanayo oo fa yutasadaqu la sadaqayso caleyhi korkiisa falaa yaquumu joogsan maaha muslimka dhexdiisa oo fa yas'al uu ka dawarsado annaasa dadka macnihii dhibkiina waa haayaa wareegeysanna maaha dadna wax weydiin maaha miskiinka la raba kaasu saddex alcaamiluuna calayha sekada kuwa ka shaqeeya iyaguna alcaamilu ka shaqeeya ala sakaati sekada korkeedii ka shaqeeya huwa aljaabi kan uruuriyow keena lahaa sekadii midka uruuriya a kamida aw isaaci ka ordaaya lijamciha kulminteeda aw ilqiyam midka kumaandaha looga dhigay kabraadaha aleeyaha korkeeda oo waxaa shaqaalaha uu kala amra isagaa odayo awilkaatib ka qora saraaniga faryaqaanka lahaa sakadi fii diiwaaniha buugagii loogu talagalay gudahooda uu ku qora fa yucda waa la siina ninkaa isagaa oo intaas midkooda minha waxaa sakadii laga siina ujrata camaalatihi shaqadan uu qabtay ujrada ay leedahay mudan tahay ayaa laga siina walow kaana haba noqde e haniyan hodan maalqabeena ninkan waa rafaaday shaqaalow lididkiisaa lagula xisaabtama liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya wuu yihi nabiga laa taxilu sadaqatu sakadii xalaal ma aha likhaniyin maal qabeen u xalaal ma aha oo qof hadana la siin maaha ilaa likhamsa shanaa la siin karaa licaamilin kii shaqeeyey calayha cala <clears throat> sakaad sakada midkii ka shaqeeyaa keenay maalqabeen ba ha noqdeen isagoo khaniya aa la siinayo waa ujna joornaatuu goostay wey aw rajulinin ishtaraha gatay sekadii bimaalihi dadkii lasoo siiyey masaakiintaa oo su ee yeelaan garan lah uu lacag uga soo gatay nabad waay aw khaarimin mid dayn gashay maalba hal ahadaa la siina aw khaasin mid duulay fii sabiiliillah ilaah diintiisa koryeelideeda ku duulay maalba hadduu qaba allaha ka dhigay waa la siina aw miskiinin miskiin ha siina tusudiqa la sadaqaysay caleyhi korkiisa minhaa sakadiia wax laga siiyey isagii miskiinka ah goortii la siiyey ayuu faahda isna hadiyeeyey minha sakadii la siiyo likhaniyin hodan isagana u hadiyeeyey saasay kugu iman karta wa ilaa xoolo khani maaha sakadii afar almualafatu quluubuhum almualafu qalbuhu ka qalbigiisii la dumaa waxaa waaye alrajulu nin almuslim ee soo islaamay yakuunu wuxuu ahaa daciifa alislaam islaamnimadiisaa daciifa watakuunu lahu lkelima war la maqlaayuu leeyahay kelimadii annaafidatu fulayse la maqlaayo fii qowmihi reerkuu ka dhashay fa yucda kaas waa la siina min azakaa sakadaa wax laga siina taaliifan dumid biqalbihi qalbigiisaa lasoo dumaa wajamcan lahu isagiiyaa la kulmina cala alislaam islaamnimada maxaa laga rabaa rajaa-a yacuma inuu caam noqdo uu nafcuhu waxtarkiisa aw yakufa inuu reebtoomo sharuhu baladiisa aw amase lirajulin nin a mualafa kaafirin gaala kaasna waxaa loo siinaa tamacan filid la filaayo fii iimaanihi inuu ilaah rumeeyaan la fila aw iimaani qowmihi reerku ka dhashay inay rumeeyaan oo fa yucda kaasna waa la siinaa min azakaa sakadaa waxaa laga siinaa tarkiiban jeclaysiin lahum isagiyo reerkooda rajaxa fi lislaami islaamnimada lagu raja gelina la jeclaysiina iyo wataxbiiban jeclaysiin lahum iyaga isagiiyo reerkooda aafihi fi lislaam la jeclaysiina waqad yatacadda inuu gudbaa la arkaayo haada sahmu sahmigaanaan sheegnay oo mu'alafati quluubihim ilaa kulli maa shay kulligii inuu u gudbo min shanihi xaalkiisa uu ka mid yahay yuxaqiq inuu u sugaayo maslaxatan dan walilislaami islaamka u samayna iyo waalmuslimiin min awjihi dacayaad sharafta islaamka haddii la faafina ka bacdi rijaali suxuf kuwa joornaalaystayaalka ah waa loo taaga muslimka khayra ka sheegeen wahil akhlaam kuwa qorayaalkaa ee kutubaha alifay iyagana waa loo tuura muslimka khayra ka faafiyan shan firiqaabi almuraadu ulajeedada min hada almasrif riqaab loola jeedo huwa an almuslimu muslimkiyaa uhu aaday shaqiiqan addoonuu ahaaday fayushtaraa waa la gadaa min azakaa zakada a markii ninkii lahaaba u ogolaado inuu qofkan muslimkaa madax baneeyo waa laga gadaa zakadiyaa looga gadaa wa yuctaq waa la xurayna fii sabiiliillah ilaa diintiisii koryeelideediyaa loo xurayna aw ilmuslim ama waa qof muslima oo yakuunuuha ah mukaataban waa la kitaabeeyey oo ninkii lahaabaa yidhi laba kun ii yaa gobonimadaadii ku xiran tahay afkaygii waa ka baxday iska keen labadii kun waa madax banaan tahay fa yucdaa kaasna waa la siina min azaka sakadiiyaa laga siina maa yuxadid wuxuu ku koobo bihi isaga nujuuma kitaabatii lacagta lagu kitaabeeyey qadarkeedii wuxuu ku bixiyo liyusbixa ha noqdo xuran in madax banaan bacda daalika kolkii la bixiyo ka gadal lix alkhaarimuun alkhaarimu huwa almadiin dayn qabowa aladii daynqabe taxamala daynan dayn xambaaray fii kayri macsiyati illah ilaah caasintiisa kayrkeed uu ku daymoobay wa rasuulihi rasuulka caasintiisa kayrkeed uu ku daymoobay wayatacazal calayhi waxaana ku cudurtoomay tasdiiduhu dayntii dhiibideeda fa yucdaa waa la siinaa min azakaa sakadii waxaa laga siinaa maa yasudu bihi wuxuu ku duudo daynahu daynkiisa daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalam wuu nabiga yihi laa taxilu lmas'ala wax weydiisasho ma banaana laa taxilu lmas'ala wax weydiisasho ma banaana ilaa lihalaahin saddex qofay u banaan tahay lidii faqrin hayrnimo miduu saaxiiba mudqicin caro riday ee daran aw lidii gurmin miday gashayday mufdixin caabaaya oo isna qaab daran aw lidii damin muujicin laxabiya saddexdaasay u banaan tahay waxaan saddexda ahayn uma banaanow toddoba waa fii sabiiliillah almuraadu ulajeedada min sabiilillaahi loola jeedo alcamalu camal wey almuusilu gaarsiiya qofka ilaa mardaatillah eebbaweyne ridadiisii iyo wa jannaatihi ilaah jannooyinkiisa wa akhasahu ka ugu sii daran aljihaadu waayo dagaalamid liiclaahi kalimatillah eebbaweyne diintiisa koryeelideeda loo dagaalamo tacaalaa korahaya fa yucdaa waa la siina halkaasii kii duulay fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda ku duulay wain kaana walow kaana haba noqdo haniyan hodan wayashmal wuxuu kulminaa haada sahmu qaybtan saa'ira almasaalix dan dhammaanteed asharciya ee sharciga ahayd alcaamati guud ahaaneed ka imaarati almasaajid masaajidii dhisidoodii waaye wa binaayati almustashfayaat isbataladii dhisidooda waalmadaaris meelihii waxbarashada dhisidooda waalmalaaji maalihii laajiyiinta magan galaysay lilyataama agoontii hayra awala hayra ana awala maa shaykan ugu horeeya yubda-u bihi lagu bilaaba aljihaadu wey oo ah min icdaadi salaax hubkii diyaargadayntiisii iyo wazaadi sahaydii iyo warijaali ciidamadii wa saa'iri mutadallabaati iljihaad jihaadka wuxuu u baahnaa wixii ka soo haray iyo walkaswi duunidda fii sabiili illaahi tacaala eebbaweyne diintiisa koryeelideeda lagu duulo sideed ibnu sabiil w ibnu sabiil waxa waaye huwa almusaafir waa ninka socotada almunqadicu go-ay can baladihi beledkiisiyuu ka go-ay albaciid ee uu fogaa beledkiisa fayudca min azakaa sakadii waxaa laga siina maa yasudu wuxuu ku duudo xaajatahu danta uu leeyahay fii gurbatihi cidla maridiisa wain kaana haniyan hodanba ha noqdo fii bilaadihi dhulkiisii uu ka yimid nadaran waxaa la fiirina lima carada lahu waxaa hadeer soo dariyey min alfaqri cayrnimaa fii xaali safarihi safarkiisa xaaladeeda gudaheeda iyo wanqitaacihi go-itaanka uu dalkiisii ka go-ay wahaadaa markaas in lam yuujad haddaan la helaynin wa man yuqriduhu qof amaahiya qardan amaah yastaciinu bihi uu ku kaalmaysto calaa qadaa'i xaajaatihi danihiisa gudashadooda uu deyn ku kaalmaysto hadhow xagga uu ka bixiyo haddaan la helaynin fa wujida haddii la helaa man yakriduhu qof wax maahiya oo uu ku danguto wajaba calayhi waxaa ku waajiba an yakhtarida inuu amaah qaato ee masaakiinta waxoodii u dhaafo ilaan waa taajire hadduu helayo walaa tucdaa lahu la siin maha kolkuu wax waxa maahiye hela asakaatu sake la siin maha maadaama khaniyan marba hadduu hodan yahay fii bilaadihi dalkiisii ku hoodana wallaahu aclam